بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون دون المأمورات waxaan ku soo jirnay man yadkhulu fi al-amri wa man la yadkhul baabkaasan ku soo dhex jirnay wuxuu yiri musannifku wa amma al-kufaru gaaladu Soomaa dadkii khitaabka galay iyo dadkan galeen baa laga hadlaa dadka aan gelayn shalay dad buu soo sheegay wadaadku saahigaa ka mid ahaa naasigaa ka mid ahaa naa'imka majnuunka sakraanka ilmaha caruurta dadkaasuu soo sheegay ee mukraha dad noocaasa buu soo sheegay addoommada wuxuu sheegay inay gelahayaan mukrah wuxuu sheegay inuu gelahayo cafwan mukrah inuu gelahayo sheegay aduu dadkii mar ku soo dhex jira hadda wuxuu u yimid marka gaalada in laga hadlo kufaarta in laga hadlo ayuu u yimid tahay marka masaa'il unbaa ku tacalluqa laakiin e, gaaladu ma gelahayaan fi lkhitaab ma gelahayaan mise ma gelahayo horta waxay u badan tahay e, xagga markii la eego simaarta fiqiga ama usuuliga ku xiran aysan simaar saasa lahayn waxbaa la sheeg sheegaa waxaasna wadaadadu qaarna waa kala tuurtuuran qaarna waa sheegaan adigu wax saa u sii weyn ma aha masaladu haddaysan simaar fiqiya aysan ku dhismayn in la iska badaayo ayay ku roon tahay siduu shaatibi uu aad ugu ololeeyo wuxuu ama alkufaaru lanna wuxuu yidhahda kullu mas'alatin fi usuul الfiqi laa yanbani calayha simaarun fiqiya fahiya caariyatun wamuntazacatun can usuul fiqi masaladu haddaan mar furuuc fiqiya simaar aysan ku dhismayn oo masaa'il aadan ku dhisayn wax ka faa'iidsanayn usuul fiqiga waa in laga siibo lagana tuuro banaanka loo saaro وأما الكفار قالوا صوما فإنهم أيو يدخلون ويقلين أيضا كن قلنا أيضا تدي وحي كحرنته وأما العبيد aydantu halkaas wey aada yaciidu aydan wey aada wuu noqday ma aada wuu noqday ama iidu waa noqonaya aydan noqosho wey marka hadee jeer dee e, mafcuul mulaq ayay ku nasbisanta marka aydantan hadda waxay macnaheeda u noqonaysaa waama alcabiidu fainahum yadkhuluuna fi lkhitaab sidoo kale waama alkufaaru fainahum yadkhuluuna aydan wey siday cabiiddu u galeen iyo iyaguna u galeen fi lkhitaab hadalka ilaahay saasay u gelahayaan wey oo ilaahay uu ummadda la hadlahayo ayib min asaabina waxaa ka mida asaabina waxaa ka mida weeye man duul baa ka mid a asxaabtan iyo culummada asxaabu shaafici ka mida usuuliyiinta qaala yidhi laa yadkhuluuna ma gelahayaan fi sharciyaati harciyaadka harciyaadka maxaa laga wadaa harciyaadka horta midda hore ah ama alkufaaru fainahum yadkhuluuna aydan fi lkhiaab khiaabkaas waxaa laga wadaa oo la isla ogol yahay ama ijmacba lagu soo roraa sida saaxib alxaashiyin hadda uu sheegaya biliimaani walusuul itifaaqun wabilfuruuc cibaadaatan kaana aw hayraha cala alasax cindana uu leeyahay khitaabka way gelahayaan waxaa laga wadaa oo la isla ogol yahay inay gelahayaan eh, asluliimaan eh, aslulislaam cafwan aslulislaam islaamka asalkiisa inay lagula hadlahayo lagana dalbahayo aslulislaamna maxaa weeye waa shahaadataynkooda kutub usuul fiqi laakiin waxaa ku badan ijmaac wuxuu ku guntamay ana alkufaara mukhaatabuuna anna al-kufara mukhatabuna بأصول الإيمان أو بالإيمان بالإيمان إلا يراد بأصول الإيمان إلا يراد إجماع النوع عاس آد بكتب أصول فقه وبدني حتى فقه وتقار كيساوي إجماع سجانا إجماع صح ما هو إجماع صح ما إجماع سمحنا كل سنة وصح وهاين وكل سنة معتقد ك جهمية iyo murji'ada iyo ashaacirada iyo oo ah cibaadaadku iyo amaliyadku kamid maaha iimaanka iimaan waxa la yiraahdaa at-tasdiiq faqat baa la yidhaahdaa atasiiq faqad laash ku dhisan yahay mar hadduu taa ku dhisan yahna waa baatil waa la tuurayaa marka weligaa ha iskala soo ordi ijmaac intaad meel ku aragto ha iskala soo ordi khatar wey waa inaad ogaato horta ijmaacan wuxuu ku dhisan yahay iyo cillada meeshu cuskusan yahay haddii kale khatar baa ka soo boosi masale caqiiday laanna waxay ku leeyihiin eh, ijmaac waxaa xataa waxaad arkaysaa kutub waxaa lagu leeyahay kutub usuuludiin waa hal gurigaan aan joogno waa buuxisa hadda kutuba shaacira iyo muctasile iyo ay qoreen maturiidiye iyo karaamiye iyo haluma jira la qoray oo lagu leeyahay kutub usuuludiin kutub caqaa'id kutub lagu leeyahay maxaa laga wadaa usuuludiinkan maxaa laga wadaa usuuludiinka haddaa fiiriso kitaaba waxaa laga yaabaa hamin baan akhrinahay markaan rogayshow boqol safxa markaan marayo oon saddex afar sac akrinahayay iyo aayad qur-aana la keena hal aayad baa la keena intaa hadal baa la wadaa aayadda maxaa loo keena mataqaanaa looma keenin aayaddaas in la xujaysto laakiin waxaa loo keena aayadda in la radiyo radi lihadalki aaya waa ibطaali dalaalatiha maxaa la yidhaha inaysan xujo ahayn oo ciddii tidhahda aayad baan xujaysanay la kala tuuro yaa loo keena maaha ilaahay baa yidhi oo waan xujaysanaynaa iimaan islamna laga qaadanayaa marka horta ma aha kutubta iimaanka ee usuuliyadku hawl khatar weeye almuhim marka waxaa la rabaa markaad wax saxaysa waxaa la rabaa inaad tiraahdo ijmaacu waxa weeye ittifaaqu waxa weeye ana alkufaara mukhaatabuuna he biasli islaam laa biliimaan بأصل الإسلام بأصل الإسلام محوية هاي وشهادتين شهادتين كنا واقعهم حتى محت... قلنا مبتدعاء وأشاعر أما كم إذا أما قيب حتى أشاعر أبتدأ يردين إلي من أي أشاعر قيبة كم إذا حتى يا وحي إليين حتى قف قالوا مقاطبين كما أها kelimataynka ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamad rasul inay yidhahdaan xataa kuma amran waxa laga yaabow maxaa leeyahay kutub caqaa'idka ku qoran tahay marka hadalkan yadkhuluuna aydan fi lkhitaab waxaa weye khitaabkaas waxaa weye inay gelahayaan eh, aslulislaam oo ashahaadateynka muttafaq iska dhowe ama asluliimaan iyo iimaanka oo mukhaaibiin bay kuleeyiin oo laga wada tasdiiqa acmaasha salaada iyo soonka iyo xajka iyo jihaadka iyo birulwaalideyn iyo khayraadka iyo acmaasha lafin laga saarahayo waa baatila iska ilaha warkaa asaga weliga afkaagiisu ka soo bixi meeshaad ku aragtana saa waa u saxdo waa laga maarmaa ومن أصحابنا waxaa kamid man qaala laa yadkhuluuna fi sharciyaat sharciyaad maxaa laga wadaa hadda marka sharciyaad waxaa laga wadaa waxaan ahayn usuul الdiin waxay u yaqaanaan waxaan ahayn camaliyaadka sharciyaadka waxaa laga wadaa cibaadaadka maxaa sharciyaad maxaa ka soo horjeeda waxaa ka soo horjeeda caqaa'id waxaa ka soo horjeeda usuul الdiin waxaa ka soo horjeeda he iimaaniyaad waxaa ka soo horjeeda ilaahiyaad howlahaasa ka waxaa ka soo horjeeda camaliyaad amaliya hawlahaasoo dhan ba xagga loo saaray kuwa ayaga marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo waa mukhaatabuun waana lagula hadlahayaa hawlaha usuuludiinka iyo caqaa'idda iyo iimaaniyaadka hawlaha waa lagula hadlahayaa ama sharciyaad soo maaha laa yadkhuluuna qolo yiri baa jira sharciyaadku marka maxay kuu noqonayaan sharciyaadku dee waa waajibaadkii kale camaliga la samaynaya soonka iyo salaadii iyo sakadii iyo xajkii iyo eh, haluma jar eh, cibaadaadka la samaynahaya oo khayraadka iyo sadaqaadkii kuwaa sharciyaadka kuwaasaa laga wadaa wax cagsigoodana waad fahanteen ba ilata caqaa'id baa laga wadaa ama camaliyaad baa laga wadaa oo min annaasi dadka waxaa ka mid ah waxaa ka mida dad yidhi manduul baa ka mid a qaala yidhi yadkhuluuna waxay gelayaan gaaladu filmanhiyaadki yadkhuluuna fi lkhitaab weeye filmanhiyaad bay gelayaan waxyaalaha manhiyaadka oo laga reebay waa gelayaan limaada liannahu manhiyaadku waxay leeyihiin niyadna kuma xirna shuruudna kuma xirna wax loo shardinaya ma jiro haddii loo war zinada ka tag wax shardiya iyo wax niyada iyo wax kale lagaaga baahan yahay aduu gabar islaam ha taaban wey bas laakiin haddaad damacda inaad guursato gabadhaan shuruud iyo hawlo iyo weli iyo eh, gabadha isiiya iyo gabadhan tuugahaya iyo nikaax iyo zawaj hawlo waaweyn baa meesha fadhiya shuruud iyo arkaan baa meesha la qutaminaya laakiin zinada inaad ka tagto wax ku xidhan ma jiro haw dhaqaaqi wey bas laakiin haddaad wa inaad guursato hawlaa ku qabanahayo haddii lugaa beenta isaga tag wax kaloo ku xidhan ma jiro wax kaloo ku xihan ma jiro manhiyaadku sidoodaba waa cadam adiga waaa laba inaad ka fogaato wy marka manhiyaadka waxay leeyihiin in la yidhaahdo wax laga reebo wax dhiba male weyne gelahan waan lagu hadlaya wax xaadinina wax hasinaysanina khamrada ha cabinina waxaas in la yidhaahdo waay leeyiin manhiyaadka lagula hadlo wax dhiba male limaada lannaha laa taxtaaj niyaad wala shuruud wey marka waa gardambeynta waxay cuskan tahay duuna alma'muuraat ma'muuraadka sokodooda bay manhiyaadka bay gelahayaan oo la amraya laga reebaya ma'muuraadku laakiin waxay leeyihiin ma'muuraadka dee haddii la amro ka asixi mayso kelimatu tawxiid weli kumay hadlin wey gaaladii haddaan dhahno sallu haddaan dhahno ayuha alkufaar waxay dhaheen laa tasix idan laa yukhaatabuuna hee bilma'muuraat wey suumu ayha اkufaar haddii la yihahdo dabcan soonnaa wey ma manaca an tuqbala eh, eh, salaatuhum eh, ilaa anahum kafaruu bilah birasuulihi wey marka waxa wey maxay soomi maxay salaadii maxay ku nuugi maxay saka nuugi ilaahayba ma ay rumayn wey marka ma'muuraad lagulama hadlahayay dhaheen lagamana dalbahay limaada shaygii ka weynaa oo islaamkii ahaa baysanba weli la imaanin oysan soo gelin shayatiin kumay dhawaaqin wey ma'muuraadkiina halkaas ayaanu yaanu ka tuurnay bay dhaheen maamuraadka marka saasiisan ku soo galeen wey almuhim masaladaa lix qowl ayaa ku jira wey lix qowl bay usuuliyintu ka leeyihiin waqti marka intaa ka badan kitaabkaan uma qaadee waan ka soconayna wuxuuna ishaarna waa ishaarna wuxuu yahay waa daliilu waa radinaya marka shiraazi warkaa dhig jalo siin maayo isaga wuxuusu rajacanaya wadaliilu calaa annahum yadkhuluuna fi ljamiic jamiica muxuu ka wadaa jamiica hadda wuxuu ka wadaa usuulimaan waa gelahayaan iyo usuulilaam asluilaam waa gela waa mukhaaabun wey inay shahaataan waa laga dalbahayaa sidoo kale sharciyaadka waa laga dalbahayaa sidoo kale manhiyaadka inay ka fogaadaan waa laga dalbahayaa sidoo kale ma'muuraadka waa laga dalbahaya jamiic buu rabaa inuu ku yidhaha waxba u kala qaadi maayo ku yidhi anugu ma sarrifahayo jumlatan waa gelahayaanbu ku yidhi عين وأنا حق بدن يهو وركا شيراس وطو وفي عين يهو مسألة رسالة يربى جتو مسألة لقى قري وده هذا الله وصل مسألة وشان سنة من عملها سؤال لنتي وقري هذا تاس المطالع عيسان أد في عين الله إن خصوصا محقق هين oo iska qamaash yahay jamac yahay laakiin haddana taswiirka mas'aladii xoogaa ku soo dhaweynaya ku soo dhaweynaya waxa la yiraahdaa al-imam fi mas'alati anna fi mas'alati anna al-kufara mukhatabuna bi furu' اlmaam ah, mm, eh, fi maslaةi ana اkufaara mukalafuuna bfuruuc اislaam adugu saas masladaas wadaadka maaa l cabdikariim namla la yiraa ayaa iskalo an sano meelahaas inu aan malayn midtaa u malayn 2005 mise 16 mise 15 meelahaas marar badanna kutubta usuuliga taxqiiqaad iyo xoogaa shuruuxii waxbuu ku leeyahay laakiin laysa bimuxaqiq wakadalika fiihi nazacaat oo ashcariyana way ku jirtaa wey way ku jirtaa saa ula soco ayib laakiin masalada risaaladaasna waa iska roonta waa iska roonta gacnaha waa la fiirin karaa masalo soo dhaweey hawshaa marka wixii waa daliil daliilka kutusay xujadii gartu waxa weeye burhaanta kutusay calaa annahum gaaladii kufaartu yadkhuluuna inay gelayaan fi ljamiic waxaan la soo sheegay oo dhan weeye usuululiimaan iyo usuul islaam iyo sharciyaadka iyo manhiyaadka iyo ma'muuraadka waxaas inay gelayaan waxa weeye qowluhu caza wajalla alla uu yidhi qowluhu alla ilaahay warkiisuu yidhi caza qaaliman wajalla weynaaye maa salakakum baa leeyihi maxaa ini geliyey fii saqara naarta saqara maxaa ini geliyey baa le gaalo lannu moogta adduunkan hadda aan joogno waxaa weeye nin walba gartiisu iska sheeganaya laakiin waxaa jirta maali aysan gartu soconayn maalin aan gartu soconayn baa jirta sheekh hadalku nacnac aysan soconayn maalintaas marka waxaa weeye waxaa la qof walba annaga naga midi inuu u diyaargaroobo inaa u diyaargarowdo oo laabudda an tucidda su'aala liljawaab su-aashaa laguu keeni doono laku keeni doono waa inaan jawaab u diyaarino haddaysan jawaabta aad seegto laakiin haddee taxta mashiicat ilahi baa joogtaa sida inuu ku cadaabo iyo inuu ku cafiyo labada waa dhici kartaa nasal allah salaama hadduu dee shaygu uu yahay shay cafis ka furan oo shirkiga gaalnimo aan gaarsanan wey hadduu shirkiga gaalnimo gaaro qatar wey maa salaka kun fii saqar baa le gaali su-aashaasa la weydiy war naarta saqare maxaa idin geliyey meeshaan aad fadhidaan ogo-ooyin su-aashu waa in qaabka ta aad u fahanto war meeshaan aad fadhidaan ma meel la fadhiistaa horta cadaabkan iyo dhibkan iyo mushkiladan iyo hawshaan inkaartu ka dhacday war nimayow nimo waaweyn baa tihiin oo garcas ah oo odayaal ah oo adduunyo soo maamulo oo indheergarad ah oo madaxweynayaal ah oo wasiirre ah oo wax maamulaayo oo baarlamaan ahaaye meeshan hadda maanta aad fadhidaan go'yin ma meel la fadhiistaa wey jawaabtu waxa alla meel la fadhiista maaha meeshan maanta aan fadhino iyo saqaro iyo dhibkaanna haysta alla meel la fadhiista inaysan ahayn haddaysan ahayn meel la fadhiisto maxaa ini keenay wey su-aashu marka qur-aanku qaab ku soco waa inaad fahanto maxaa idin fariisiya meeshan haddaysan ahayn soomalidu waxay tirahdeen nin weyn meeshuu taagnaan jiray buu fariistaa markaad xoogga lahayd dhallinyarada ahayd haddaad balaayo ka shaqaynaysay inkaarqabo ku jirtay ood qaribnayd halkaasaad ku gaboobaysaa marka nin weyn waxay dhaheen meeshu meeshu fadhiyo waa meeshu taagnaan jiray iska ilaali marka balaayaha ka shaqayn intaad dhallinyaro tahay khayr iyo wanaag ka shaqeeyo saa daraaddeed nebigu alay slam wuxuu sheegay dadka ilaahay hooskiisa iyo hooska carshiga ilaahay hooskiisa dee waxa laga hooska carshiga cabsad doora waxaa ka mid ah nin dhallinyara nasha ah fi cibaadat illaahi wey nin qalbigiisu masaajid ku xiran yahay had iyo jeer waktiga salaada ku fakaraya laakiin ninkii xumaan ka fakarayay iyo qabyaalad iyo balaayo iyo dhac iyo ka fakarayay halkaasu ku gabagaboobahayaa wey nasal allah salaama ilaahay inuu dee khayr waafajiyo toobadkeena moog tayib qaaluu waxay yidhahaan jawaabti waa tanaa war meeshu meel maaha waa meel balaaya ka dhacday meel la soo shaqaystay meel la soo aada ma ahane qaaluu waxay lam nakun maana min almusalliin saqare in aan galno oon fadhin halkan waxa um, kow ka sabab ah arrimahana keena waxa ka mid ah yani kow dhihina kuwana keena waxa ka mid ah waxa ka mid ah way lam nakun ma nahay min al-musallin kuwa tukada ma nahay dad tukada oo cibaadaysto ilaahay caabudo ma nahay hawshaas ku jawaabeen hawshaas ku jawaabeen tayib eh, shiraasi aayadan iyo aayad markuu markuu ka niqaashay wuxuu yiraahdaa qolaa waxayna waan mas'ala muhiim ah la socdo waxay dhahaan biyo qolaa markii la yidhi lam nakun min almusalliin waxaa weye waxay ku fasireen biyo in la yidhahdo lam nakun min almuctaqidiina fii wujuubi salaa salaaddu inay waajibtahay maana ictiqaadsanayn ah. shiraasi wuu ka niqaashay jazaa allahu khayr wuxuu yidhi mataqaanaa mas'ale muhiim ah wuxuu yidhi warreedha kuma xirna ictiqaad aad salaada wujuubkeeda ictiqaadsan tahay kuma xirna in lagu cadaabayo in lagu janneeyo midna kuma xirna waxa laysku hayaa waxa weye salaaddii ma tukatay mise maada tukan sidaa daraaddeed salaada tarki aad ka tagto yaad ku gaaloobaysaa bikowni bimujarad aad ka tagto ad ku gaaloobaysaa adoo og wax cudaaranayn waxa magleen baad kulaysaa hawshu waxay ku xidhantahay tarki bay ku xidhan tahay lam nakum min almusalliin kuwa tukada maananahay sidaa daraaddeed man taraka salaa hee faqad kafar tarki buu ku xidhan yahay laakiin kuma xidhna e, wujuubkeedu inkirsan yahay e, waa ictiqaadsan yahay inay waajibta waa ictiqaadsan hawshu midna kuma xidhno maalin lood markaan sheegahayay e, kitaabka ibnu qayim oo kitaabu salaat xukm xukm salaa uu ka qoray kitaab muhiim oo kale jiray inaan baraarujiye ahayd kitaabu tacdiimu qadri الsalaa maxamed nasr almarwis kitaabkaasu ma aha kitaab salaad looga hadlay waa kitaab islaamka o dhan looga hadlay هذا الكتاب الشيخ ليس ما قدر تعظيم صلاة وقادني هذا الكتاب إيمان إيه إسلام إيه وحي خيرها بهالك لغو بحثي كتابك آخر كتابك آخر أنا وروي لو بقول إيو سديتك ميلان سنة أمرنا المهم marka islaam maxaa la yidhahda iimaan maxaa la yidhahda hawlaha salaf saalix maxay ka ahayd meeshaasaa lagu baxsinahayaae kitaabkaa dalbo oo akhrigo wey almuhim waxaa weeye tarki marka salaadoo laga tegey bay nimankaan lagu haystaa wey hawsha marka wixii tarki baa lagu haystaaye ictiqaad laguma haysta ay ictiqaadsaneen salaaddu waa waajibi waajib ma ay ictiqaadsaneen doobtaa kama taagna laakiin salaaddii ma ka tagteen haa gaalaa tihin wey hawsha halkaasi hawsha halkaasi taagan tahay wey tayib gaa hawl muhiima wey wuxuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi imaamku wuxuu yidhi falow lam yakuunu haddaysan ahayn mukhaaibiina kuwa lagula hadlahayo bisalaati salaada kuwala lagula hadlayo haddaysan salaada la amro salaada laga dalbahayo lamaa caaqaba kuma ciqaabeen lamaa caaqaba hum alla kuma ciqaabeen ayaga kufaarta weeye calayha cala salaad wey <clears throat> calayha cala salaa laguma ciqaabeen wey midda kale salaada qolaa waxay dhaheen buu yidhi salaada dee nimankan salaad maxaa looga ciqaabahayaa wa kunaa nukadibu bilyowmi ddiin baaba daba taallaba marka niman ilaahayba ku gaaloobay salaad maxaa looga cadaabahayaa bay salaad wax looga cadaabay ma jiray dhinan baa yiri wa hada khata maxaa loo keenay haddaan lagu cadaabay salaadana waa lagu cadaabaya waa lagu ciqaabayaa ilaahay ee beeniyana gaalnimada waa lagu ciqaabaya kurti waa lagu ciqaabahayaa zidnaa maxaa la yidhaahdaa cadaab fowqa alcadaab labada waa loo kordhinayaa marka hawshu waa hawl isdaba socoto falow lam yakuunuu haddaysan ahayn mukhaaطabiina kuwa lagulahay bisalaati salaadda kuwa lagula haddaysan ahayn lama caaqabahum alla kuma ciqaabeen wey calayhi cala salaa kuma ciqaabeen marka waa in laga dalbahayo oo loo diray oo laga rabo wey ayb wliana salaaxa buu habboonaashada uu habboon yahay alkhiaab wliana salaax alkhitaab khitaabku inuu yahay hadalku in lala hadlo qofkan hadal loo jeedo uu saalix iyo ku habboon yahay lahum ayaga gaalada ka salaaxihii u habboonaashadiisada weeye hadalku uu habboon yahay lilmuslimiina dadka muslimiinta war gaalada in lala hadlo oo hadal loo jeediyo iyo muminiinta muslimiinta hadal loo jeediyo waa isku mid wey laba ninoo halkaan taagan oo midna la yidhaahdo john la yidhahdo gaal gaal dhala yahay midna cabdulaahi la muslim muslim dhala yahay yaad si ula hadlaysaa waxaad leedaha hawshaa sameeya waxaa ha samaynina war sheekada hawshaa qabta waxaa iska ilaaliya sidood ula hadlaysa luuqa soomaaliyad kula hadlaysa ama english ama sooxili baad kula hadlaysa ama maxaari baad kula hadlaysaa ama chinese maxay u kala duwan yihin marka sida loo leeyahay muuminka salli loo leeyahay oo u maqlay u hoggaansamaya gaalkana waxaa loo leeyahay salli hadalku isku mid buu qabanayaa marka inaad tirahda kana hadalku waa u suubamaa oo salli waa qabanaysaa gaalkana salli ma qabanayso hata waa khata'u labaduba hadalku isku sigu u qabanahaya luuqad ay fahmayeen baa labada lagula hadlayaa marka labadaba salaaddii waa laga rabaa xugii marka wali anna salaaxa saalix u yahay oo u cuntamo u habboonsay alkhitaab hadalku alkhitaab hadalku lahum ayaga gaalada waa ka salaaxi hadalku u habboonyo u cuntamahayo oo u suuban yahay lilmuslim muslimiinta soo loola hadlahayo isku si baa loola hadlayaa umaa loola hadlaya subaa loola hadlay waa lay walilahi rumeeya loo wada dhahaya oo dembiga ka fogaada loo wada dhahaya oo salaada tukada loo wada odhanahaya oo beenta iska daaya loo wada odhanahaya oo sinada iska daaya muslimiinta la odhanaya gaalada o dhan isku hadal baa ku fulahayow daay fakamaa sidiibiyo dakhala lmuslimiuna muslimiintu ay u galeen wey fakamaa dakhala lmuslimiuna ay fi lkhitaab muslimiintu siay khitaabka hadalka u galeen baa wajaba waajibaysaa wey an yadkhula inay u galaan alkufaaru gaalada u galaan waxay ku kala duwan yihin ma jiro muminiinta haddii la laa tatruku salaata haddii la salaadaa ka teginina gaaladana salaadaa ka tegina la leeyahay muslimiinta haddii la yidhi aqiimu salaa haddii la yidhi gaaladana aqiimu salaada ku jiraan hadalku labadiibinaba saalix uu inuu yahay waana idin hoodyala waana idin cuntama waana u subana hadalkaa sameeya buu ku yidhi ninka la yidhaahdo hadalka waa dhib yar yahay buu ku yidhi shiraasi adal marka hadalkaa saxiixu adalka laakiin ishkaalku wuxuu ka imaanayaa see gaalada loogula hadlahayaa cibaadaadkan iyo hawlahan iyo salaadan iyo hawshan aad ka hadlayso lam nakum min almusalliin ayagoon iimaankii laga helin see ugu imaanaya mashkilada mashkilada ugu weyn oo bush badan rag ku keentana waa taaw taa marka iyada waxaa weeye oo jawaabtadu iska dhib yar tahayoo waxaa weeye shaygan ficilkan waa lagaa dalbahayaa oo salaada iyo soonka iyo sekada iyo xajka iyo howlan waa lagaa dalbahayaa waxaa kaloo lagaa dalbahayaa hee waxaysan asaxayn inaad isaga la timaado maahane maaliga soomaalan soo marin soo marnayo gaa ku soo marnay ijaabu ma laa yatimu alma'muuru ilaa bihi sidaa daradeed shiiraas maalinta markuu soo maraayo muxuu nagu yidhi wain kaana alamru muطlaqan hayra mashruudin kaana alamru bilficli eh, aamiran bihi wabima laa yatimu ilaa bihi sonama usoo dhihin halkaasay ku urursamaysaa marka laleeyahay gaalada war aqiimu salaad bay ku jiraan salaadda waa laga rabaa maxaa ku hoos jira iimaanka la imaada war soomana laleeya oo muslimiba ma ahine iimaanka la imaada soo ma awood maxaa dhiba ku haysta sida ninka salli markii la yidhahdo waysaba looga dalbaayo oo xadadka iska koryeel loo lahaa yaa isna waxaa laleeyahay xadadka gaalnimadana iska koryeelo saa ul dhib yar maaha haadaa muslim weeye salaad baa laga rabaa laakiin maxaa ku qumay xada baa ku qumay wey xadaka inuu kor yeelo salaad tukadaa laga rabaa haadaa kaafirun salaad baa laga rabaa laakiin salaad may ka asaxaysaa maya xada gaalnimo la yaraha ku qumay he xadakaas maxaa la rabaa inuu ka qumaysto iska tuuro warkiiso war dhib yar maaha labaduba halkaasay ku wada jiraan labaduba halkaasay ku wada jiraan marka warkiisu waa iska dhib yar marka ishkaalka waxaa weeye ishkaalku waxa wey halkaasaad uga badbaadaysaa wey labadaba waa lagaa dalbaaya waa lagaa rabaa salaadii iyo soonka cibaadaadkiina waa lagaa rabaa islaamki iyo shahaateenka inaad ku dhawaaqdana waa lagaa rabaa wey labadaba lakiin axnaaf iyo rag baa waxay dheheen maxaa laga dalbaaya waxba laga dalbi maayo mar hadduusan shahaateenka la imaan oo iimaan la imaanin salaad baa laga rabaa iyo waajib salaadad baa saaray soon baa saaray waxaas waxay dheheen waxba macnaa male laakiin macna waa leedahay macna waa leedahay macna waa leedahay taas ka marka masaladan waa masale aad waasica aad bay waasic u tahay wayna dhib badan tahay aqwaasha lixdan oo ku jira aan sheegayna waa masale aad u baahsan wey laakiin hadda intaan waa iska wax yar lagugu baraarujiyay adiga waxaa lagaa rabaa inaad dib inta u noqoto aad taxqiijiso akhrido yaa lagaa rabaa wey aad isaga fiirsiya lagaa rabaa fasl waa man nisaa soomaa dumarkii soo maaha fa inahunna ayagu laa yadkhulna ma gelahayaan weeye fii khitaabi rijaal khitaabka iyo hadalka ragga lagula hadlahayo oo quumuu la leeyahay dumarku kuma jiraan haddii raggi quumu haddii rag la yidhaahdo dumar kuma jiraan weye lanno dumarki maxaa u yaalla hadday jamac yihin waxaa u yaalla qumna baa u taallo hadduu mufrad nin haya waxaad leedahay qum baad odhanaysaa hadday haweenaytan waxaad dahaysaa quumii baad odhanaysaa soo hawl kala duwan maaha xog shiiraas marka khitaabka uma yaalla laakiin khitaabka haddii uu kutusayo qariino kutusayso oo ama curfiya ama daliil sharciga oo aayad quraan iyo xadiis iyo ijmaac iyo kutusaayo ragga markii lala hadloo leeyo quumu ragga leeyo dumarkiina inay ku jiraan taa ayada hadda kama niqaashay shiraasi laakiin wuxuu ka niqaashay shiraasi wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo laftiga ragga lagula hadlay kelimada ragga lagula hadlayo luqada carabiya dumar ma ku jiraan mise kuma jiraan kuma jiraan buu ku leeyahay laakiin sharciyaadka hadday noqoto curfi hadday noqoto ijmaac iyo qiyaas iyo aayad quraan iyo xadiis hadday tahay tabaabka hadda kama niqaashay ku leeyahay laakiin aniga waxaan ka hadlayaa kelimada weedhan ka hadlaya sababtu maxay tahay haddaad hadda meel rag iyo dumar wada fadhiya aad tiraahdo raggii waxaad dhihi kartaa quum waad ohan kartaa quum waad ohan kartaa raggi haddaad to weer badan waxaad quum yaa rijaal baad oran yaa rijaal baad oran kartaa quum yaa rijaal rag waa iska dumarku waa iska fadhinayaan dumarku waad la hadlaysaa waxaad oran kartaa qumna yaa baad oranaysaa qumna baad oranaysaa dumarkii haddaa inta qumna aad tiraahdo dumar raggu ay boodaan ha nin baa booday qumna baa leeyahay dumar iyo rag meel wada fadhiya baa tiri qumna markaasaa nin gar weyn baa booday maxaa ku dhahaysaa ninka asaga war luqadda maada fahmin laga fadhiisaa kareel kugu rido gabdhaha la hadlayna adun gawar baad maxaa jira iska dhib yartahay marka wuxuu ku leeyahay khitaabka kelimadda waxa laysku hadlayo laysku hayo marka waa ama nisaa dumarkii soomaaliya dhadigii fainahuna ayagu laa yadkhulna ma gelahayaan weeye fii khitaabi rijaal ragga markii lala hadlahayo wa qaala abubakar bnu daa'uud wuxuu yidhi abubakar bnu daa'uud bnu cali baa dhalay baa dhalay ibnu khalaf abu sulaymaan ninka caalimka ahaa daa'uud daahiri wiilkiisii weeye isaguna waxaa weeye caalim weeye rag rag dhalay buu ahaa wey rag rag dhalay waa libax libax dhalay buu ahaa wey laakiin ma ahayn masba xumbo dhalay ma ahayn masbahe xumbo dhalay ma ahayn laakiin muxuu ahaa nin rageed buu ahaa rageed ayuu ahaa tayib aabihiis man shaabaha abaahu famaa dalab ayuu ahaa nin rageed buu ahaa asxaabu abi xaniifa waxay yidhaahdeen weeye macnaha wuxuu ka mid yahay culummada isdhashay culummada isdhashay waa yaryihin si gooniya ah looga hadla caalim caalim dhalay hee waa yaryihin sheekh si gooniya ah looga hadla waa dahab dahab dhalay moogta ah, marka si gooniya looga hadla caalim caalim dhalay waa yar tahay marka si gooniya looga hadlaa aab abi xaniifa baa yii waay dhaheen yadulna way gelhayaan dumarku yadulna nisaagu waa gelhayaa fi khiaabi ragga lala hadlaayo waa gelhayaan bay dhaheen oo haddii la yidhao aqimuu salaa haddii la yidhahdo quumuu haddii la yidhaahdo aatu zaka haddii la yidhahdo jaahiduula hadii la fii sabilah waxay dhaheen rag weeye khitaabkan waa khitaab rijaal weeye laakiin dumarkiina waa ku jiraabay dhaheen dumarkiina hee waa ku jiraabay dhaheen wey tayib marka haddaa waa ku jiraan haddaad ula jeedaan adilada shareecada ku tustay niqaashku kama taagna haddaad ula jeedaan curfigaa kutusahaya sharciga naqaash kama taagnow waxaaso dhan dood kama taagna laakiin luqa alcarabiya wadci luqa alcarabiya iyo ajruumigu kutusahayaa ajruumigu kutusahayaa taa marka ajruumiga haddii lama kutusaya su-aasha saa loo dhigo ajruumiga hal mar buu kutusahaya inay markii ragga lala hadlaayo dumarkuna ay gelayaan maxay tahay waa markii ay tahay min baabi taqliib waxa la yidhaha taqliib taqliibku muxuu yahay rag iyo dumar meel wada jooga ayaa tiri quumu haddaad raaciso ishaare aada raaciso e waxaa weeye inay istaagayan dood kama taagno waxaad tihi qumu baad tihi kullukum ah, dhammaantiin istaagaad tii weliba gacantaad raaciso saasaa tiri hadi dhamaan waa la wada istaagaya markaas ah, haddii meesha ishaare iyo hadal uu yaalla inay ay wada istaagayaan doodu kama taagna laakiin hadal mulaqa waa laga hadlayo hadal mulaqa waa wax laga hadlaayo ayb marka qolyahaas waxay yidhaahdeen waa gelahayaa waxayna dheheen waxayna ku gelahayaanbay dheheen waxay noqonayaan min baabi mushtarak al-mushtarak lafdi lafdi la wada wadaagay oo ragga iyo dumarku ay wada wadaageen bay noqonayaan waana galahayaan alga wada galahayaan طيب marka baab taqliib haday tahay doodu kama taagna oo waxa la yiraahdaa xagga ragga la qalbiyahay oo ragga maxaa loo qalbiyay su'aal baa timi salahan meel ba ragga dumar wada fadhiyaan raggii baa la hadasho waxa tiri qoom xagga u baxo dumarkii baad la hadasho waxaa tiri qumna xagga ayaguna u istaageen haddaad tiraa baabu taqliib baan samaynaa waxaa kuu banaa inaad tiraahdo quumu oo raggii dumarka aad isu raaciso taqliibku waa kaawo laakiin taqliib ma ku bannaanya inaad tiraahdo qumna aad tiraahdo haddana aad tiraa min baabi taqliib dumarkii baan la hadlahayaa raggiina waa gelaya warkayga ma fahanteen saan wax u dhigay ah, hawsha ma bannaanta ma bannaano wey limaada lianna curfiga carbeed baan waxaan laga hayn inta rag lala hadlo hee dumarkiina in la hoosgeliyo laakiin curfiga waxaa la hayaa carbeed waxaa la hayaa inta rag lala hadlahee dumarkiina in la hoosgeliyo soo warku ma dhib yaraa ha marka curfigaa saas la hayaa oo maxaa ragga loo taqliibiyey marka ah, rag maxaa loo waxeeyey oo dumarkii looga daba tuuray waxaa looga daba tuuray ragga khatar baa ku jira sheekhu ragga ambiyaa ku jirta ambiya <laughs> awliya ambiya meesha fadhida wey ambiye ilaahay yaa fadhida marka ambiye in la dumarkii hala ilxaaqiyo he hawl khatara wey hawl khatar wey hawshaan marka hawl lagu dhaco ma aha wey sidoo kale had iyo jeer curfiga carbeed iyo bini aadanka waxaa ku qufulan ragga iyo dumarka yaa sarreeya yaa sarreeya rag alaysa kadalika rijaal rijaal baa sidaa daraaddeed waxaa la taqliiminaya oo la xoojinaya hee midka sare ashrafka ashrafka midka sarea la xoojinaya qolada ayaga ku xigtana waa laga dabageynayaa marka had iyo jeer raggaa lagu hadal qabsanhayaa dumarkiina hee waa laga daba tuurahayaa laga daba tuuraya markaad garata meel ishaalka si looga jawaabay laakiin inaad tiraahdo dumar baan inta qubna intaan iraadiyaan raggiina hoostan uga cadfayo waa hoos gelinayaa laa yajuusu wey waxay ku leeyihin kaa isagaa lama yeelay curfiguna ma ogola caadada carbeedna laguma hayo dhaqanka dhaqan saxa maahu aan ka socono marka eh, eh, daauud ibn cali eh, asxaab abu xaniifa warkaasay la yimaadeen wa hada khaa buu ku shiraas wey warkaa isaga waa khaa weeye maxaa dhacay khataasna hadda wuxuu ku xukumaya waa kelimadda hadda la soco nusuusta harecada lagama hadlay waadaa acabi maxaa dhacay lana nisaa dumarka buu yidhi lana linisaane dumarka lafdan kelimad bay leeyihiin makhsuusan oo gooneel khaas yeelay maanta o dhan waxaan sheegayno qumna ah ee kelimad gooneel hadday mufrada tahay hadday tatniya tahay hadday jamc tatniya hadday tahay de waa inaad qariino raaciso tiro qumna e, maxaa le quuma maa waa inaad tirahdo wey quuma waa inaad tira yaa hindaad ah, waa inaad raaciso wey waa inaad raaciso ood wax ku sii xirto ayib hadday mufrado tahay waxaa wey lafdi gooni ay leedahay hadday jamc iyo lafdi gooni ay leeyihiin wuxuu yidhi wahada khata lianna linisaa dumarka lafdan kelimad baa u sugnaataya weed مخصوصا oo gooniya weeye kama ana lirijaal say ragga ugu sugnaatay bika lafdan ugu sugnaaday lafdan makhsuusan soo ugu sugnaaday lafdi khaas ay leeyihiin marka qolo walba laftigooda loogula hadlayaa ama wixii min baab taqliib ah ama curfi ah ama nusuus iyo shariica ay ku timaado waa in ka yeelaynaa xagga nooga dhigo fakama lam yadkhul saysan ugla الرجال raggu fi khitaab النساء raggu saysan u gelin markii dumarka lala hadlahayo lam yadkhuli nisaa dumarkiina ma gelin weeye fii khitaabi rijaal ragga lala hadlahayana ma gelin luqa alcarabiya ah, luqa alcarabiya markaa keliya oo taqliibka ah oo qaraa'inihi ay jiraan unbaa laga baa laga yeelaya aan ka socon waa iska dhibata iyaduna waa masalo un usuuliya oo khilaafka uu ku jiro weeye haddana haddii khilaaf aad ku jira inaad ogaato aad khilaaf inuu ku jiro haddaad ogaato waxaad u baahan tahay inaad iska taxqiijiso mar haddaad masalada ogaato inuu khilaafba ku jiro waxay kaaga baahan tahay mas'aladu camal iyo shaqo bay kaa baxti bay kaaga baahan tahay inaad waqti ku bixiso fasl وأما الرسول عليه الصلاة والسلام سما رسول الله وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله سوماها فإنه رسولك معناه خطاب كما قالها إياها ayaduna waa masale usulfiqa lagu baxsiyo marka iska fiir wuxuu ku yidhi wa ama rasuul sala allah alay slm kila soo maaha fa innahu rasuulku yadkhulu waa gelahayaa fii kulli khitaabin hadal kasta waa gelahayaa oo khuuiba lagula hadlay bihi asagaba alummat ummadda lagula hadlay hadal kastoo ummadda loo jeediyey oo bini aadanka loo jeediyey nebigu waa ku jira calayh isalaatu wasalaam ka qowlihi tacaala weeye yaa ayuha naas yaa ayuha naas haddii laya nebigu naas soo ma aha hawa naas wey nebigu malaa'igna ma aha hee dabna ma aha iyo nuur meel iska ifaayo iska taagan ah, nuur meel iska taagan iska ifaayana ma malaa'igna ma ahane waa naasku ka mid yahay wey laakiin naaska waxbuu la dheeryahayo waa rasuulun wa nebiyun mukramun mursal wey rasuul ilaahay nebi ilaahay karaameeyey nebi ilaahay soo diray oo la karaameeyey oo nuur iyo khayro wey laakiin basharkii dadka waa ka mid yahay basharkii dadka waa ka mid yahay wey yuhanaas marka yaa yuhanaasku waa ismu jinsi wey ismu jinsi marka waa la wadagelhayaa ismu jinsi maxaa la yidhaahdaa ismu jinsi iyo nakira maxaa u dhexeeya iyo xagga fulaan qaraafi wuxuu y waabaa masar waxaa joogiba ismu jinsi iyo nakira waxaa u dhexeeya hal nin baa yaqaanay waa masar qaahiro oo dhan hadda la soco wixii culummo joogtay iyo azhar oo dhan iyo wax duubka weyn hal nin baa ka jiray wax yaqaana ah hal nin هول سهل هول سهل ارجوي هول هول سهل باو طيب اسم جنس محل يرى اسم جنس محل يرى هذا ما علق ها على شيء ما علق على شيء وكل ما أشباهه آه. اسم جنس محل ما علق على شيء شيء وحي لغو حري وكل ما أشبهه يوحى أسقو إقو اسم جنس هذا اللي يرى هذا شيء وحي لغو حري haddii hadda nin iridda ka soo galo waxaan leenahay jaaa rajulu nin baa yimid ninkaa magac maxaan ku dejinay oo ku xirnay rajul alaysa kadalika lanno magaciisa zayd maana abdullahina maana waxaan idhi jaaa rajulun nin baa yimid baan magac waxaan ku dejinay oo ku sumadnay la yidhaahdo rajul mid kalaa soo galay saan idhi jaaa rajulun nin baa yimid haddana mid kalaa yimid mid saddexaad baa yimid haddana jaaa rajulun nin baa yimid ninkii hore magaca aan siinay oo koobaad aan siinay oo rajul ahaa yaan labada kalena siinay maxaan u siinaa labadan kale ma taqaanaa lannahu maxay shabbahaan kii bay shabbahaan wey oo xaggee ka shabbahaan rajuuliya ninnimo halkaasaa la wada shabbahaa laakiin haddii inta nima jaa rajulun aad tiraado islaan soo gasho gamboole ay soo gasho oo tidraahdo ee jaa rajulun marnaga aamusbaad le igu qoslaysaan wey limaada li'annoo ninkii soo galay iyo haweenaydan wax shaabu kama dhexeeyaan wey calaaqana kama dhexayso marka nakira maxaa weeye ma culliqa calaa shay wax lagu xiray wa kullu maa ashbahu iyo wax kastoo isaga shabaha marka hadda waxaan ku keenay nebi maxamed alay sl dadka xaggee ka shabahaa naasnimada alaysa kadaalika ha kan waa naas kanna waa naas ka naas maxay iska shabaheen xaqiiqo la yidhaahdo ee insaaniyo iyo naasnimo iska shabaheen insaaniyo naas xaggee laga keena markii hore xaggee laga keenay dood adag baa ka jirta dood adag baa jirta maanta waqti ma haye aan ka socdo ayib almuhim marka sidoo kale waa qow waxaa ka mida ah, yaa ayuha aladiina aamanuu marka nebigu yaa ayuha naasna waa ku jira waa min annaas weeye yaa ayuha marka nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha aladiina aamanuu asna waa ku jira leanno iimaan baa laga hela wahuwa maxaa la yidhaahdaa abulmu'miniin weeye isaga halkaasaa laga hela marka nebigu calayhi salatu wasalaam waa naas waa sayid nnaas waa ku jiraa nebigu waa maxaa le waa muumin waa sayid lmu'miniin wey ha halkaasu fadhiyaa wey marka waa sayidunnaas ee walaa fakra siduu nabig alai sl wey sayidunnaas anaa aw sidoo kale waa sayidulmuminiin weeye walaa fakra wey sayidulmuminiinna waaye marka nebig alku ku jiraa wey yaa ka saaraya waayru daalika iyo aayaadkan waxaan kuwaan ahayn nebigu waa wadagelhayaa buu ku yidhi nebigu waa wadagel aayaadkan kushay kuwo kaloo badanba waa ku jiraa nebigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wagayru daalik lianna salaaxa lafdi lafdigu inuu kelimadda inay way u haboon tahay laana salaaxa lafdi lafdigu waa u haboon yahay lahu nabiga ka salaax laana salaaxa lafdi lafdigu u haboon lahu nabigu u haboonaaday ka salaaxi u haboon yahay weeye likulli axadin qof kasta min al-ummad ummadda kamid ah war laftigaas siduu nabiga ugu haboon yahay iyo qof walbana ugu haboon yahay soo wada galayaa way ya ayuhanna naaska aad tiri iyo muuminka aad tiri nabigana waa u cuntamaya qof kale muumin iyo qof kale naasna waa cuntamaya waa soo wada galayaa way lagu wada jira fakama dakhalat al ummatu ummadu say u gashay lafdigan asaga ah oo naaska ah oo eh, aamanu ah si la yirahdo ummaddu wada gashay ayuu dakhala nabi sallallahu alayhi wasallam ilaahayna u galay ah ummaduna waa gashay oo dood kama qabtid nabiguna waa galay oo dadkiiyaas iyo naaska muuminiintu kamid yahay ah marka waa lafdi caam ah ya ayuha alladina aamanu ya ayuha nas nabigu waa galay alayhi salatu wasalaam taas waa lafdi caam ah marka kaas waaa fainahu nabigu ala sl yadkhulu fii kulli khiaabin khuiba bihi um ummadda lagula hadlay ama ma ama idaa khuiba dhe ama idaa khuiba nabiyu sal nabig ilah hadii lagula hadlo bikhiaabin khaas hadal khaasaa lagula hadlay asaga ayuha nabiyu baa leeyihi ayuha rasuul baa leeyihi hadal khaasa asaga lagula hadlay lanno yaa ayuha nebiy haddii la yidhaahdo anigu nebi mahay adiguna mahay dadkan nebi maayo nebigu waa dad khaasaw rasuul haddii la rasuulku waa dad khaasaw lagu kala baxo ama idaa khutima nebi sal nebiga hadii lagula hadlo bikhataabin khaas baa lagula hadlay lam yadkhul ma gelahayo weeye macahu nebiga la jirkiisa hayruhu asiga hayrkiis ma gelahayo weeye ilaa bidelin daliil in la helo ma ahan war nebiga ayuha nebi haddii ayuha rasuul haddii la yidhaahdo nebiga bas weeye halkaas qof kalena ma gelaayo ilaa bidaliil aayad qur'aan axaadiis ijmac inaad keento mawgi ma geli kartid ama idaa khutima nabi sal nabig hadii lagula hadlo bikhitaabin khaas khitaabin khaasin binabi alayh sal slam weye lam yadkhul ma gelahayo macahu nebiga la jirkiisa ma gelayo hayru asaga hayrkiisa ma gelahayo weye ilaa bidaliil daliil aayad qur'aana iyo ijmac iyo inaad keento mawgiye waxaa weeye ma gela qofkan limaada sabaysan u gelayn lanno khitaabkan waa khitaab lwaaxid wey qof baa lala hadlaya waa adoo yidhi zayd oo kale la mid haddaad tidhaahda zayd buu aho mufrad buu aha haddana zayduun baan ka dhighayaa waa khata baa lagu leeya sheekh kalaam ahaa qum yaa zayd baan waxaan ka dhigaya qumu yaa zayduun haddaad tidhaahdo e eh, waa laguu qoslayaa marka hadalkaan waa qof mufradaha lagula hadlay jamc baan u bedelaya inaad tidhahdo waa khata luqa alcarabina lagaa yeeli maayo saasuu rabaa shiraasi inuu ku yihahdo saasuu rabaa inuu ku yihahdo marka inaad tiraahdo dad kalean ka daba tuurahaya oo haleelsiinaya adilo xoog lay kaaga baantay ka qawlihi tacaala oo kale weeye markuu khaas ku yahay ka wadaaya yaa ayuha nabiy baa leeyahy yaa ayuha nabiy hadii la tiri nabiga lala hadlay khaas wey cid kale shuqul kuma le wey yaa ayuha almuzammil midkaan siduu duubahayo qumi leyla ilaa qaliila qumi leyla ilaa qaliila maxaa la yihahdaa salaatuleylki wey salaatuleylki وqwl baa ka mida ya ayuha النبي qل لأزواaجiك qل لأزواaجiك qل لأزواaجiga de aayad badan bay ku timi aayad dhowr ay ku timid la yidhaha qل لأزواaجiكa وبناaتiكa ونساء المؤمiنiiنa يدنيna عalayهiنa qolyo soomaali ah baa waxay u daliilsadeen ninety three inay baa u malaynahaya oo xijaabka la dagaalamahaya xijaabka dumarka in la xijaabo iyo aayadda waxay dhaheen xijaabku waxaa weeye yaa ayuha nabi qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa waxay dhaheen khaas bayba ku aayad bay dhaheen dumarkii nebiga xijaabku marka itixaadku inay yiraan gabdhaha is xijaaban waxay dhaheen waaba aayad khaas ay u daliilsanay maysan fahmin qur-aanka aayad Ah, qur-aanka maysan fahmo ayb dadkii waagaas muxaadaraadka ka radiyey radiyey oo nimankaas meel eh, adag oo gaalnimaa gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa wadaadkii lagu dilay garowe cabdulqaadir gacame cabdulqaadir nuur faarax waa ka mid ah. ah waa ka mid ah oo xusuustaa marka ha la yidhahdo almuhim eh, laakiin yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin wa nisaai lmu'miniin inaad tirahdo waan ka saarahaya oo khitaabka inta ka saaran wax ka dhigaya khaas ka dhigaya waa wax lala yaabo soona waxay tahay wadaad dan leh daliil ma waayo wadaad dan lehe daliil ma waayo aqatarow aqatarow yaa ayuhan marka aayaadkan oo dhan waxay qaas ku yihiin nebiga baa gooni loola hadlayo mar haddii nebiga gooni loola hadlaayo ummad kale oo shuqul ku leh ma jirto wey ummad kale oo shuqul ku leh ma ay jirto weeye saasuu raba inuu ku yidhaha ayib يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا معناها صلاة الليل إنه واجب أها يا مراحل صوم مري يا تربية هوله لود السدوي لود السد طيب shaafici wuxuu u deliishadaa xadiiskii cibaada ibnu saamid iyo xadiiskii macnaha xadiiska ahlis khams salawaatin ee katabahuna allahu cala alcibaad wuxuu u deliishadaa xadiiskaasu inuu nasakhayo aayaddan qur'aanka oo wuxuu leeyahay xadiiskan wuxuu nasakhayaa salaadihii waajibka ahaa oo qabla salawaat اkhamsa intaan la waajibin waajibkaabuu nasakhaya laakiin xadiisku kama hadlahayo waajibaadka kaleo gadaal imaan doona ila hareecadu waa degaysa xadiisku ma bambaxayo mesh laga kala tuura ma ujeedaa kala tuur xadiiska wuxuu ka allayaa buu yidhi oo nasakhaya khams salawaatin aayadda qur-aanka iyo wixii la mid ah salawaadii hore ila salaam maxay ahaye qumi leyla ilaa qaliila waa waajib weeye nisfa awiin qus minhu hawlahaas ayagaa baa la waday wey hawlaha ayaga ayaa le naafilatan laka casa an yabcataka rabbuka maqaan wixii marka waajiba salaatuleyl iyo hawlo ahaa buu xadiiskanu kala tuuray buu yidhi wixii dambe laakiin imaan doona waan sugaynaa wey Ah, watigeedan sugayna hwl <laughs> iska dhibyarow ayb halkan waxaa kaloo lagu sheegaa baabkan hadda marki laga hadlaya bartan lafta waxaa lagu sheegaa fasalli lirabbika wanxar aayaddan qur-aanka waxaa la ragga daliilsaday waxaa la aayaddan qur-aanka waxay khaas ku tahay nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam marka ninkii yidhaahda aayaddaas fasalli lirabbika wanxar waxaan u daliilsanayaa inay tahay salaadda iiddu waajib udxiyadu inay waajib tahay waxaa la leeyahay qur-aanka maadan fahmine nebi maxamed basaa lala hadlahayaa lanno fasalli lirabbika wanxar bay aad ku hadlaysaa marka waxay dhaheen aayaddan waaba aayad khaas waxay la macno tahay hee kuwan hadda aan marayn yaa ayuha nabiy قل لأزواجك بس ساس قال لما عنطاي ماشي wax laga kala tuuray ma jeeda ah wax walba gacantaada laga saaraya wax walba gacantaada laga bixinaya marka sallallahu salaam awsh ma sahlano awsh ma sahlan tayib marka almihi nebi maxamed eh, waxyaalaha khusuusiyaadku khusuusiyaadku adilada aan lama sugo adilaaan lama sugo khusuusiyaadkaas in eh, la waxeeyo waxaa ka fiican hadda aayaddaasoo kale khusuusiyaadkaasoo kale in la maro waa weji jiro xoog badan wey waxaase ka fiican in la yidhaahdo aayaddu waa aayad caama nebigana waa lala hadlahayaa ummaddana waa lala hadlaya fasalli macnaheedu waxaa weeye cibaado aad ilaahay u barax tirtay la imo wey waxaa laga hadlaya ee eh, meesha salaato laguma hayo iid laguma hayo lagamana hadlin wey waan midaan soo rajaxnay ومن الناس dadka waxa kamida biyo manduul baa kamida qaala qaala yiri ma thabata wixii sugnaada annahu asagu annahu shar'un lahu nabigu sharci u yahay من الناس dadka waxa naas kan hadda uu ka hadlayo waa ahnaaf iyo riwaayad can imaam ahmad naaska hadda uu sheegay ku gadaal xoorahayo waa xanaaf buu rabaa inuu daaqada ka tuuro iyo eh, imaam ahmed bin hanbal oo asan riwaayad mas'alada kala way min naas dadku xaqada man duul ba kamid ah qaala yir ma sabata wixii sugnaada annahu shar'un lahu nabigu shar'i u yahay dakhala waa galahaya buu yiri ghayru asa ghayrkiisna waa galahaya ma'ahu la jirkiisa nabiga buu galahaya fihi maaga way ama fihi fi shar'i buu galahaya kaasu galahaya halkaasuu galahayaa dad baa waxay dhaheen wixii ay sugnaatay nabiga inuu diin u yahay oo shareeco iyo nabigu ku camal falayo ummadana waa gelaysaa iyana waa laga daba tuura lagu cadfahayaa wadaadaasaa yiri ومن الناس dadka waxa man dul baa kamida qaala yiri ma thabata wixii sugnaada annahu asagu sharcun lahu nebigu sharcu ya wixii ku sugnaado dakhala waa gelahayaa hayrahu nebiga dakhala hayruhu nebiga hayrkiisna waa gelahayaa macahu nebiga la jirkiisuu gelahayaa fiihi fi sharcigaasuu gelahayaa ama fiihi maa habat kaasuu gelahayaa marka marba haddii nabiga shaygan sharci u yahay aan sugnay cid kale laga daba tuuray wadaadasaasi wahada khata'un waa gaf wiir maxaa dhacay laana alkhitaaba hadalka iyo kelimadu maqsuurun calayhi ee cala nabiy calayhi nabiga ku gaaban tahay nebigaa lagu koobay oo yaa ayuhanebiyu baa layidhi asagay ku gaabanta mana dhaafo seed u dhihi kartaa marka yaa ayuhanebiyu inta la yidhaahdo yaa waxay la macno tahay yaa ayuhalumma bay la macno tahay warkaa isma qabto ah, war gar a maaha kelimaddaa keliya ayuha nebi abaa wax u rogayo u badelaaya oo ka daba tuuraaya waxaa laga wadaa yaa ayuha annaas yaa ayuhalumma baa laga wadaa wuxuu kule shiraasi warka war isqaban kara maaha warka war isqaban kara ma aha waa inaad keentaan adillo iyo daliil amaa kelimadan iyo weedhan ayadaa nebiga gooni ku tahay wey warka nebiga gooni ku tahay wey bixasbi alwadci walluuqa say gooni ku tahay wey faman zacama qofkii sheegta wey oo ku qawlo ku maxaa la yidhaha ku qawla anna hayruhu nebiga hayrkiis yadkhul waa gelaaya fiihi khitaabkaas iyo keliya khitaabku gelaaya fiihi fi lkhitaabku gelaaya qofkii yidhaahda faqad khaalafa marka wuxuu khilaafay weeye oo ka leexo ka weecday muqtada alkhitaab hadalku wuxuu keensanaya muqtada alkhitaab khitaabka iyo hadalku wuxuu keensanayo oo khitaabku wuxuu keensanaya keli inuu yahay yaa ayuha nabiyu yaa ayuha rasuul yaa ayuha almusul hadalkaa goonida wuxuu keensanaya oo gooninimada oo mufradka ah ayuu ka leexday weeye inaad hadalka daahirkiisa ka leexata biduuni daliilna waa baatil wey lagaa yeeli maayo marka adilo keena buu leeyahy haddiidna adilo keenin wax ma soconayaan markaa ma soconayo ayb faslun marka warkiisu warka waa dhib yar yahay warka qolo marka eh, khilaafkaas ku jira hadda ibn qudaame iyo rag leh warka asaga hadda uu duray oo uu tuuray oo yiri waa minanaas man qaala halkaasay rajaxdaan uu halka hadda shiraas uu tuurayo ayay rag badan rajaxdaan uu rag badan halkaasay rajaxdaan oo ay waxayaan way laakiin shiraasi dhag jalaq ma usiinin dhag jalaq ma usiinin wal ilm inda Allah waxaadna moodaa hawlaha khasaa'ista oo sidan loo khaas yeelay in sida la yiri shiraashu uu sheegay oo nabi lagu khaas yeelo wixii daliil looga saaro oo daliil khaasnimada uu ka saaro daliil adoo shamaane saa ina ku dayso hada صحيح تاسع كل أنا حق بدن لكن مسألة خلاف كجور أدو حق بدن وكجرو كاهس كجرو هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين